bismi illaahi araxmaani araxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo konton iyo lixaad oo suuratulaxraaf ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay nebiyullaahi muusa iyo reer banu israa'iil amuurahoodii baa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo warramay marka waxaa ilaahay noo soo sheegay markii nebiyullaahi muuse uu qownkiisi ka soo watay toddobaatan nin oo ayagu digigi aanan caabudin taasaa ilaahay noogaga soo sheekeeyey oo miiqaadkii ilaahay subxaanau watacaala uu kaxaysay markii waxaa weeye ay sameeyeen arrinta gefkaane ee waxaa ku dhacay baa ilaahay noo soo sheegay rajfo ayaa ku dhacday gilgilasho weynaa ku dhacday ilaahay markaas wuxuu yidhi nabi muuse waxau dhahay rabbigow haddaad doonaysid waadna halaagi lahaaday hadda ka hor oo waxa weeye aniga iyo ayagaba waadna halaagi lahaaday ma waxaad noo halaagaysaa kuwa sufahadaah oo annaga nagamida waxa ay sameeyeen oo cibaayatul cidligaasi uu ka mid yahay ma ahan buu dhahay fidnadaas oo ay ku dhaceen sufahadu ilaa jahribid adigu aad jarribaysa mooye waad luminaysaa qofkii aad doonto oo ilaalkiisa aad doonaysid waad luminaysaa qofkii aad doonaysid inaad hanuunisidna waad hanuuninaysaa allow waxaa tahay umuurteenna midka tawalinaaya noo dhaaf oo noo naxariiso waxaa tahay kuwa dhaafa allaha u khayr ayaa tahay marka casharkeenna halkaas ayuu joogay waxaase jira casharkii oo casharkan ka labaad waxaa weeye intaan la soo gaarin ayaa waxaa jiray dhowr aayadood oo xagga tiradaa laga qalday marka waxaa weeye aayadahaas macnahoodii ayaanu maaragtay ku soo celinaynaa kabacdina cashar keenan ayaa sii soconaya qofkii markaasi aayadahaas way dhaafeene qofkii waxaa weeye aayadahaasu ay dhaafeen inuu dhegaysto ayaa la doonayaa waxaa marka ilaahay subxaana watacaala marki hore uu noogaga soo waramay markii fircoon iyo qoladiisii la halaagay oo ilaahay subxaanau watacaala kelimadiisii wanaagsaneeday ay taam noqotay oo waxa weeye kii ilaahay nebiyullaahi muuse u yaboohay oo uu dhahay isagayo hooyadiis hooyadiis lagu yidhi weliba wanuriidu an namuna cala aladiina stalcifuu fi lardi marka aayaddaas weeye oo reer banu israa'iil ilaahay subxaana watacaala gumaysiga uu ka qaaday reer banu israa'iil ayay kusaab noqotay sabarkii ay sabreen oo dhibkooda ay ku sabreen waxaana halaagnow ilaahay fircoon wixii uu sameeyey isaga iyo qownkiisa oo cimaaraha iyo wixii ay maaragtay dhifteen oo bunyaanka ay kor yeeleen marka aayaddaas waxay heeday meeshaas ayaa markaasi waxa weeye ilaa aayadda boqol afartan iyo labo ilaa maaragtay aayadda halkan ka bilaabanayso boqol iyo labaatan iyo sideeda inta udhaxaysa meeshaas ayaa waxaa weeye tirada laga booday marka waxaa weeye halahaasaan idinkuu celinayaa kabacdina casharkeenna hadda socda ayaan ku daba xiraynaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wajaawaznaa ayuu dha ilaahay waan gudbisiinow dha ilaahay bibanii israa'iila reer banuu israa'iil albaxra badda ayaa gudbisiinow dha ilaahay aayaddaanu waa boqol iyo labaatan iyo siddeed saas ayaad ku ogaanaysaa wajaawaznaa waan gudbisiinow dha ilaahay bibanii israa'iila reer banuu israa'iil albaxra baddi ayaan gudbisiinay fa atow way yimaadeenow dha ilaahay reer banuu israa'iil calaa qoomin qoom ayay u yimaadeen qoonkaasoo yackufuuna ku ictikaafaayo ku negi calaa asnaamin sanamyaalo oo lahum ayaga u sugnaaday reer banu israa'iil markii baddii ay ka gudbeen oo fircoon iyo junuuddiisii lagu halaagay xeebta marka ay soo galeen ayay waxay soo mareen baa layidhi niman asnaam caabudaaya ayay soo mareen kolkaasay waxaa weeye halagaladatan aad iyo aad u foosha xun ayay ku qowlayaan weeye marka niman waxay ahaayeen baa la yidhi meeshaas joogay kolkaas oo asnaam ku caabudaayay ayay soo arkeen markii ay ka soo baxeen badda kolkaasay hadalladatan oo ah aan munaasab ahayn oo aad iyo aada u fool xun nicmadii ilaahay siiyey oo weyneedana kasoo horjeeda ayay ku hadlaayaan marka ilaahay wuxu yidhi subxaanau watacaala fa atow waxay u yimaadeen calaa qoomin qoomkaasoo yackufuuna ku negi calaa asnaamin sanamyaalo oo lahum ayaga u sugnaaday qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusaa muusaw ijcal lanaa nooyeel ilaahan ilaah nooyeel yidhaahdeen waxay ka wadaan sanam aan caabudna noo samay kamaa lahum si ay ugu sugnaato kuwaan aalihatun ilaahyaalo nimankaanu say aaliha u leeyihiin oy asnaamu caabudaayaan annagana noo samay yidhahdeen taasoo kalentood markaasuu nebiyullaahi muuse aad iyo aad ula yaabay qaala markaas wuxuu dhahay nabi muuse inakum idinku qoomun qoom ayaa tiin tajhaluuna oo jahli falaaya jahli baad falaysiin qoom ayaa tihiin ou dhahay tajhaluuna oo jahli falaaya uu ka wadaa xaysu qaabaltum nicmatallaahi calaykum bimaa qultumuuhu waxa weeye nicmada ilaahay ayaad waxaad qaabiliseen waxyaabahan aad ku hadlaysiin oo aad iyo aad u foolxun qoladii markaasi waxa weye asnaamta caabudahay ayuu uga warramay wuxuu yidhi inna haaulaa'i kuwaanuu dhahay mutabbarun ow dhah ilaahay waa kuwa halaagsamaaya maa hum fiihi waxa ay ku sugan yihin ay ku halaagsamayaan wa baadilun baadilna weeye maa kii kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala ina haaulaa'i kuwaanuu dhahay mutabbarun macnaa haaliku weeye mutabbarun waa mid la halaagaayo oo haaliga weeye maa hum fiihi waxay ku sugan yihiin wa baatilun baatilna weeye maakii kaanuu ay aadeen yacmaluuna kuwa camal fala maa hum fiihi weye minadiini weye albaatil weye waa cibaadatul asnaamkaas waxay camal falaayaanna waa baatil ayuu dhahay oo cibaadada asnaamta ay caabudaayaan qaala wuxuu idhi nabiy nebiyulaahi muuse akayrallaahi ilaahay kayrkiisa miyaan abqiikum idin dalbaaya ilaahan ilaah idinkaga dalbaya akayr allahi ilaahay qayrkiisaa miyaan abkiikum idinkaga dalbaya ilaahin ilaah macbuudda caabuda waa istifhaamu inkaari wa tawbiik weeye walxaal huwa allana fadlalakum oo idinka fadilay cala alcaalamiina caalamiinta oo idinka fadlilay oo zaminkiina wixii joogo cuqala ah idinka la idinka fadilay haddana wuxuu dhahay wadkuruu xasuusta id wakti anjaynaakum aanu idin korinay anjaakumna waa jirtaa oo alla u idin koriyey haddii kalentood ilaahay lisaankiisa ayuu ku hadlaayaa id anjaynaakum taanu kalaamu muusa ay kamidkaa layidhi waxa weeye iihahakan injahaan dhiilahay injahakan isaga lagu isnaadinaayona waa majaasaa layidhi maxaa yeele likownihi calaa yadihi weeye asaga yadiisa ayay ku ahaatay arrintaasu asaga ayaana sabab u ah weeye id wakti ayuu dhahay anjaynaakum la idin koriyey ama alla idin koriyey min aali fircawna fircawn aalkiisa u idinka koriyey yasuumuunakum xaa laydiin dhadhaysiinaayeen huwa alcadaabi cadaabka kiisa xun yasumuunakum xaala idiin dhadhaysiinayeen suwa alcadaabi cadaabka kiisa xun waana sidatan yuqatiluuna way leynaayeeno dhahay abnaa'akum wiilashiina wayastaxyuuna waa iska baaqi yeelaayeen nisaa'akum haweenkiina tii aanu horay usoo marnay weeye wa fii daalikum kiinaas oo injaha ama cadaabkaa balaa'un nimco ayaa ku sugan amase waxaa ku sugan belo oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaaday balahaasoo amase incaamkaasoo cadiimun oo weyn sidaas ayuu dhahay arrintaas waxa weeye kuwaana qaata oo ka joogtaba ayuu dhahay waxyaabahan khuraafaadka oad ku hadlaysiin marka sidaasoo u waaniyey nebiyulaahi muusa wixii ka dambeeyena wuxuu ahay casharkii ka bilaabanayey boqol afartan iyo labo oo asaga waanu soo marnay iyo casharka ku xigay marka waxaanu gudbaynaa casharkeeni kalentoodoo casharkaa markaasi midka saddexaad ka ahay ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala wuxuu dhahay nabiyulaahi muuse nabi muuse markii ee ilaahay subxaanau watacaala uu ha hadlay oo isagoo duca ah yidhi maaragtay yaa rabbiyow mina halaagaysaa waxa sufahadu ay sameeyeen oo aynu hadda maaragtay muqadamada casharkeenu uu ahay islamarkaasna casharkii hore oo ugu dambeeyey khaatimadiisu eeday weli waxaa uu sii wadaa rabbi berigiisa ayuu sii wadaa nabiyulaahi muuse waxa uu yidhi nabi muuse waktub lanaa ilaahu noo qor ayuu dhahay fii haadihi midda tan dhexdeeda addunyaa oo adduunyada xasanatan xasano noo qor wa fil aakhirati aakhirana xasano noo qor innaa annagu buu dhahay hudnaa waanu hanuunay oo waanu tawbakeena ilayka adiga ayaan kuu soo hanuunay allow sidaas markau dhahay ilaahay wuxuu yidhi qaala alla wuxuu yidhi cadaabi cadaabkaygow dhahay ilaahay subxaanau wa tacaala usiibu waan ku asiibayaa man ashaa'u kuwiina aan doonaayo cadaabkayga waan ku asiibayaa wa raxmatii naxariisaydune wasicad way u waasa ahaatay kula shayin shayin arka kulligiisa ay u waasa ahaatay fasaaktubuhaa waxaanu qorayaa aakhiro naxariisayda liladiina kuwa yartaquuna alla ka cabsanaaya oo wayu'tuuna zakaata zakada gudanaaya iyo waladiina kuwa hum ayagu biaayaatina aayaadkayna yu'minuuna rumaynaayo aladiina kuwaasoo yattabicuuna rasuula rasuulka raacaaya annabiya oo nabiga al umiya oo kadbalaawaga loo nisbeeyey alladii nabigaasoo yajiduunahu ay ka helaayaan maktuuban kula qoray inuu yahay cindahum agtooda lagu qoray fi tawraati tawreed dhexdiisa iyo walinjiili injiil nabigaasoo ya'muruhum faraaya bilmacruufi wanaagga faraaya wayanaahum ka reebaaya canilmunkari munkarkana ka reebaaya wayuxillu lahum u xalaalaynaaya addayibaati shayaalka dhiibka oo sharcigooda loogaga xarimay wayuxarimu ka xarimaya calayhim korkooda alkhabaa'isa shayga xuxumo foolxumada oo meytada iyo wixii lamid ah wayalacu ka dejinaayo canhum ayaga xaggooda cisrahum culayskooda iyo walaqlaala sadaaida allatii taasoo kaanad ahaa taxriim korkooda kaladiina kuwa aamanuu rumeeya bihi nabigaas rumeeya oo wacazaruuhu weyneeya oo wanasaruuhu u gargaara oo watabacuu raacawdha ilaahi annuura nuurta alladii nuurkaasoo unsila la dejiye macahu iyagiisoo qur-aanka ah ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay humulmuflixuuna waa kuwa liibaanowdha ilaahay marka ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala nabi muuse wuxuu dhahay ilaahw waktub lanaa fii haadihi dunya xasana waktub lanaa ilaahu noo qor waxuu ka wada hadlayni ow jib lanaa weeye xaqiq lanaa weeye sabid lanaa weeye ilaahu noo sug oo noo waajiba oo noo xaqiiji weeye ducadii nabiyulaahi muuse ay ka tahay oo awelkeedu uu kasoo bilaabanayay anta weliyunaa aakhirkeeduna wuxuu ku dhammaanaya inaa hudna ilayka weye saasaa markaasaa la leeyahay adduunyada tan dhexdeeda noo qor ayuu dhahay xasanatan xasana noo qor xasano adduunyadaa noo qor waxaa laga wadaa wax xidhigtiisa la mahadiyo maa tuxmadu caaqibatu weeye xasanadan kalcaafiyati waliimaani walmacrifati ah, waxaa laga wadaa wax xidhigtiisa la mahadiyo sida caafimaadka iyo iimaanka iyo macrifada wa fil aakhirati aakhirana xasano noo qor ayuu dhahay xasanada aakhira iidana waxaa weeye waa jannadaa loola jeedaa iyo waxa ay kulminayso oo liqaha ilaahay iyo markaasi mushaahadada ah inaa annagu ayuu dhahay hudnaa waxa weeye musta'naf waaye maxaa meeshaan loo keenay ducada ayaa la xilaynayaa li'annanaa hudnaa ilayka weeye rajacnaa waanu noqono weeye waxaa laga soo qaatay min haada yahuud ayaa laga soo qaatay idaa rajaca marka hadda yahuud yahuud waxaa loogu magacaabaa yidhi inaa hudnaadaas weeye hudnaadaasaa loogu magacaabaa layidhi marka waxaa la yidhi isim oo madxiya ayuu ahaydayda ammaan bay u aheedaa layidhi qabla intaan shareecadooda la nasakhin laakiin markii sharcigooda la nasakhay yahuud ereygaas ah wuxuu noqday ere oo demi ah oo cayahoo foolxumo ayuu noqday maxaa yeele haddaba qofkii la yahuudi iyo axsaas la yidhahdo waa ka xanaagayaa waana saasoo haddii waxa weeye sharcigoodii la nasakhay oy markaasi raaci waayeen shareecadii ka dambaysay waxa uu ku noqday magacaasu isim oo demiya ayuu ku noqday innaa annagu ayuu dhahay nebiyulaahi muuse hudnaa macnaa tubnaa waanu noqonay ilayka adaan kuu soo noqonnay waxay markaasi hadda saas ku yidhaahdeen cibaadatilcidligii bay kasoo laabteen asagu hadda nebiyulaahi muuse adadihi wax kama caabudin laakiin waxaa weeye qoonkiisa ayuu u hadlayaa sidaas marka u dhahday qaala ilaahay wuxuu yidhi oo nabi muuse uu ku dhahay cadaabii cadaabkayga usiibu waan ku asiibayaa man ashaau qofkii aan doono inaan cadaabo waraxmatii naxariisaydina wasicad way u waasac ahaatay kulla shayin shay la arka kulligiisay u waasac ahaatay cadaabkayga qofkaan doono ayaan ku cadaabowdha ilaahi subxana watacaala oo aan doonayo tacdiibkiisa naxariisayduna waxay u waasac ahaatay shay kasta ayay waasac ahaatay ah, waraxmatii raxmadayduna wasicad way u waasac ahaatay kulla shayin shay la arka kulligiisa ayay waasac ahaatay aayadda hadda qaybtan dambe oo waraamatii wasi aad ku lashay markay soo degtay waxaa la sheegaa layidhi waxaa farxay baa layidhi ibliisaa farxaa layidhi markaasoo waxau dhahay qad dakaltu fii raxmatillaah ilan ilaahay waxau dhahay waraxmatii kulla shay naxariistayda wax walba ay waascaad markaasu wuxuu dhahay shaygaasaan soo gela anigana laakiin markay soo degtay fasaaktubuhaa liladiina yattaquuna ibliis meeshaasuu ku haray ku quustay yahuud ayaguna way farxeen baa layidhi waxayna yidhaahdeen naxnu min almuttaqiina aladiina yu'tuuna zakaata almu'miniin ay yidhaahdeen markaasaa ilaahay ka saaro ilaahay waxau u sugay ummatu maxamed oo waxa ugu sugay aladiina yatabicuuna rasuula nabiya alumiya aladii oo waxa helaaya arrintaas waa dadka rasuulka raacaya yahuud ayaguna halkaasay ku hareenaa layidhi ibliisna meeshaasu ku haray markaasuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala naxariistaydu shay kasta ay waasacaaso waxaa laga wadaa markaasi fi dunyaa weye adduunyada weye ee raxmadda ilaahay caam noqon mayso markii qiyaamada tago khaas weeye fasa'aktubuhaa ayuu ilaah alla waan u qorayaa waan u sugayaa aakhiro raxmaddayda liladiina kuwa yattaquuna alla ka cabsanaayo qof ilaahay taqiya oo alla ka baqaayo ayaa raxmadda alla aakhiro helaaya wa yu'tuuna azakaata zakadana gudanaaye iyo waladiina kuwa hum ayagu biaayaatina aayaadkaynu yu'minuun kuwa rumaynaaya kasifay markaas aladiina kuwaasoo yatabicuuna raacaayo alrasuula rasuulka raacaayo annabiya oo nabiga alumiya oo umiga kadbalaaga loo nisbeeyey rasuulka calayhi salaatusalaam waxna akrimuhin waxna qorimuhin asagoo markaas waxay u eeday sharaf iyo mucjisay u eeday laakiin kayrkiisa uminimadu dam ayay ku tahay caayay ku tahay alladii rasuulkaaso ama alladii nabigaasoo yajiduunahu ay helayaanow ilaahay qolooyinka ahlu kitaabkaa maktuuban mid lagu qoray inuu yahay cindoom agtooda fi tawraati tawreed iyo wil injiil injiil oo waxa weeye tawreed iyo injiil rasuulka calayhi salaatsalaam sifaadkiisaa laga helayaa ya'muruhum xaal ou fara iska xaalay kartaa ama waa ka sifay kartaa bilmacruufi macruufka uu faraayo oo wayanhaahum uu ka reebaayo canilmunkari munkarka uu ka reebaayo oo wayuxillu lahum oo u xalaalaynaayo adayibaati shayaalka dhiibka waxa sharcigooda looga xarimay oo kamid yahay masala mageeli oo kamid yahay caanihiisa iyo hilibkiisa wayuxarimu ah, ka xarimaya calayhim korkoodana alkhabaaisa khabaaista waxyaabaha foolxumada ah weye sida meytada iyo kayrkeeda ah, hadda nimanka yahuudda ah ayagu meytada ma cuni jirin laakiin waxaa weeye meytada waxaa cuni jiray mushrikulcarab ayaa cuni jiray dhiigga iyo maaragtay laxmukansiirka ayaasna kamida waxay cuni jireen ilaahay markaa wuxuu yidhi subxaana watacaala ilaa hadda ahlukitaaba ayaa laga warramaayey weliba yahuudda ayagu maysadana ma cuni jirin ba la yidhi laxmulkhinsiirkana ma cuni jirin ba la yidhi dhiiggana ma aysan cuni jirin laakiin hadda maadaama ahlukitaab laga waramaayo waxaa cuni jiray dhiigga iyo laxmulkhinsiirka nasaarada ayaa cuni jireen markaasuu dha ilaahi subxaana watacaala wayaxarimu ka xarimaya alim korkooda alkhabaa'isa khabaa'ista waxyaabaha foosha xuna weeye wayalacu ka dejinaayo canhum ayaga xaggoodani ifram culayskooda ka dejinaayo culayski markaasi waxa weeye sharcigooda saaray ah, wayallau ka dejinaaya canum ayaga xaggooda ifram culayskooda iyo wal aqlaala shadaa'ida weye shidooyinka allatii aqlaashaasoo kaanad ahaata calayhim korkooda waxaa ka a masalanba qofka hadduu qof dila in la dilaayo oo aan biyo la ogolayn weye meeshii nijaasa gaartay in maaragtay yaa la goynaayo in waxaa weeye maalka rubax la bixinaayo meelaan soomaxad iyo keliisada inaan salaadu ku ansixaynin waxyaabahaasoo dhan ayaa rasuulkeenna calayhi salaatsalaam uu ka dejinayaa oo sharcigeennu markaasi uusan saaraynin falladiina kuwa ayuu dha ilaahay aamanu rumeeye bihi rasuulkaas oo wacazaruuhu weyneeyow dha ilaahay oo wanasaruuhu u gargaara oo watabacuu raaca an nuura nuurka raaca alladii nuurkaasoo unsila la dejiyey macahu micigiisa la dejiyey ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay hum waa kuwa liibaana kuwaas ayaa maaragtay liibaano u dhahay marka halkaasay ku heray nimankaas qul waxaa tira hawd ilaahay sayidka maxamedka ahow yaa ayuha annaasu dad yahabow rasuulka calayhi salaatusalaam ayaa ilaahay ilaahay la khidaabayaa waxaana nabiga lagula khidaabayaa dadka mukallafiintaa inuu usoo jeediyo arrinta kan gaar ahaan kuwa waxaa weeye rasuulka calayhi salaatusalaam risaaladiisa inkiraaya ilaahay wuxu subxaana wa tacaala qul waxaa tira sayidka maxamedka ahow yaa ayuha naasu habow inii anigu rasuulullaahi ilaahay dirkiis yaan ahay ilaykum xaggiina loo soo diray jamiican xaal aatiin kuwa dhan alladii allahaasoo lahu leh mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iska leh iyo wal arli arlada mulkigeeda anigu waxaan ahay rasuul ilaahay oo la soo diray oo idinkaa ii soo diray dhammaantiina weeye marka hadda khalaa'iqda dhan jin iyo insi ayaa loo soo diray alladii allahaasoo lahu le mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo walardi ahlada laa ilaaha laa macbuuda bixaqin filwujuudi alla xaq lagu caabudoona koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye yuxyii waa nooleeya allahaasu wayumiitu waa dilaa isaga ayaa wax nooleeya isaga ayaa wax dila yuxyii waa noolaynayaa wayumiitu waa dilayaa aaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya wa rasuulihi rasuulkiisana rumeeya annebiyi oo nabiga ah al umiyi oo kidbalaawiga loo nisbeeyey oo waxna akrin waxnaa qorin weeye alladii nabigaasoo yu'minu bilaahi alla rumaynaayo iyo wa kalimaatihi kelimaadkiisaoo qur-aanka alladii nabigaasoo yu'minu bilaahi ilaahay rumaynaayo iyo wa kalimaatihi watabicuuhu rasuulkaas raaca u dhahaa layidhi lacallakum waxaad mudantihiinoo markaa xaqiiqaa tasaduuna inaad hamiilaysaan intaa markaad samaysaan xaqiiqa waxaa ku siinta inaa hanuunsantihiin laakiin intaas dadki laga waaya ma hanuunsana weye ilaahay haddana wuxuu yidhi subxaana wa wa min qowmi muusa nabi muuse qowmkiisa waxaa kamid awl ilaahay ummatun ummad ayaa kamida jamaaco oo yahduuna dadka hanuunaaya bilxaqi xaqa ku hanuuninaaya waa bihi xaqaasna yacdiluuna ku gaadsoonaaye oo hadda waxaa ilaahay ka warramayaa qoomu muusa dad fiican inay ku jireen laakiin dadkaas waxa weeye waa dad yar weeye sida cabdullaahi ibnu salaam iyo wa asxaabii ragga la yidhaahdo wa min qoomi muusa nabi muuse qowmkiisa waxaa kamid ow dhahay alle ummatun jamaaco ayaa kamida oo yahduuna dadka hanuuninaaye bilxaqi xaqa ku hanuuninaaye wa bihi xaqaasna yacdilna ku garsooraaye waqadacnaa waanu kala geynowdha ilaahay hum reer banu israa'iil isnatay casharata xaal ay yihiinowdha ilaahay laba iyo toban asbaadan ayaan u kala geynowdha ilaahay subxaana wa waxaan u kala geynowdha ilaahay tolal qabaa'il weeye umaman ummado ayaan u kala geynowdha ilaahay waqadacnaa waanu kala geynowdha ilaahay faraqnaa bani israa'iila weeye isnatay casharata laba iyo toban xaal ay yihiin own ilaahay asbaadanka bedel kolal ayaanu u kala geynay qabaa'il kasii bedel umaman ummado ayaanu maaragtay u kala geynay wa awxaynaa waan waxyoonow dha ilaahay ilaa muuse nabi muuse waxaan u waxyoonnay id wakti istisqaahu ay ka waraab dalbeen qowmuu qoonkiisi markay zamayntiiha ay ku jamayntiiha ay ku oomeen wa awxaynaa waan waxyoonow dhahay alle ilaa muusa nabi muuse id wakti istisqaahu ay ka waraab galbeen qowmuu qowmkiisi waxaan u waxyoonowdha ilaahay anidrib ku dhufo muusow bicasaaka ushaada alxajara dhagaxa ku dhufo anidrib ku garaac oo ku dhufo bicasaaka ushaada alxajara dhagaxa ku garaac ushaana waa ushi mucjisada heeday oo hore aanu soo marnay meesha waxaa ku jirta falarabow oo jawaabul amarkiiyaa maxduufa weeye fanbajasad waxaa ka burqadowdha ilaahay minhu min alxajari dhagaxi isnataa cashrata caynan laba iyo toban ilood ayaa ka burqaday faba jasad waxaa ka burqadowdha ilaahay minhu min alxajari dhagaxi isnataa casharata caynan laba iyo toban ilood waxaa weeye bicadadil asbaadi intii qabiilay ahaayeen ilaa la eg ayaa ka burqaday maxaa yeele reer banu israail laba iyo toban qabiilay ahaayeen qad xaqeeqaha calima waa ogaadowdha ilaahay kullu unaasin kol la arka kulligiisa mashrabahum makaanu caduwgoodi haddana markii waxaa weeye labadi laba iyo tobankii ilood ay burqadeen qolo walba waxaa weeye inay ku aaday oo markaas ay ceel ka dhigatay qad calima waa ogaadowna ilaahay kullu unaasin kal arka kulligiisa mashrabahu makaano cadowgoodii taas waa nimco haddana alla wuxuu ihi wadallalnaa waxaanu ku hoosinay calayhim korkooda alqamaama daruurta weeye tiya markay ku jireen qoraxdaas ayaa daruur loogaga hadheeyey oo meeshay u socdaan la aadaysa wadallalnaa waanu ku hoosina wha ilahay calayhim korkooda alqamaama daruurta waanzalnaa waanu dejinownaha alla haddane calayhim korkooda almanna malab ciraadkii iyo wasalwaa shimbirka hawsanaay isla markay fiiha ku jiran weeye waanzalnaa waanu dejinay calayhim korkooda almanna manihii ayaan ku dejinay malab ciraadkii u imaanaayey iyo wasalwaa shimbirka hawsanaay hadda kahor waxaanu ku marnay suurat lbaqaraan ku soo marnay waxaa weeye tarmajiinkii wey iyo kayru samaanigi weeye wa qulnaa allahum isuu waxaan u dhahnow dhahay alle kuluu cuna min ayibaati maa shaykiisa xalaasha rasaqnaakuma idinku arsuqnay kuluu cuna min ayibaati maa shaykiisa dhiibka rasaqnaakuma idinku arsuqnay marka sidaas markii la yidhi sidii ilaahay subxaana watacaala faray ma aysan samaynin kolka waxaa dhacday inay maaragtay dulmi ay sameeyeen oo wixii hakaysana layidhi ay kaysadeen nimcadii ilaahay ay ku kufriyeen halaagna ugaga yimiday arrintaas marka inay ayagu keeneen ayaa alla wuxuu yihi wamaa dalamuuna nama aysan dulmin oo dulmigooda annaga nama soo gaarayo ah, nama soo gaaro maxaa yidhi ilaahay dulmi inuu gaaro maalinkiisa alla mustaxiilay ka tahay nama aysan dulmin ow dha walaakin kalkeega kaanuu waxay ahaadeen anfusahum naftooda ow dha ilaah yadlimuuna kuwa dulmiya walaakin kalkeega kaanuu waxay ahaadeen ow ilaahay anfusahum naftooda yadlimuuna kuwa dulmiya oo waxaa laga wadaa dulmigaasu ayaga ayuu ku soo laabanaya ilaahay subxaana watacaala daalim dulmigiisa waxu dhimi maayo daalim ixsaankiisana ilahay waxba ku tari maayo ilaahay in wax loo taro waxna laga dhigo waa ka nasahan yahay addoommanku hadday dulmi sameeyaan ayaga ayuu kusoo noqonaya markaasuu dha ilaahay walaakin kalkeeda kaanuu waxay ahaadeen anfusahum naftoodaw dha ilaahay yadlimuuna kuwa dulmiya ayaga ayaa isdulmiyow dhah ilaahi subxaana wa oo dulmiga ay sameeyeen dararkii ka imaanayay ayaga ayuu ku dhacay ayagaana markaasaa ku hoogaaya casharkeenna marka intaasuu ka egyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam wasalaamu calaykum maxaa siday la sameeyeen dulmigayna galeen markaasuu dha ilaahay dulmigaas waankiisa annaga nagu dhici maayo laakiin ayaga ayuu ku dhacayaa haddana isna yidhi waxaynu ku jirnaa qisadii ilaahay wuxu yidhi subxaanau watacaala yusirxu sayda ilaahay saydka maxamedka ahow id qiila lahum loogiyeydha ilaahay iskunuu dega haadihi alqaryata qaryadan oo tana dega markii waxaa weeye ay ka baxeen fiihi ayaa weeye qaryadan la yidhaahdo baytalmaqdes ama magaalada ariixa la yidhaahdo la layidhi ayaa degan la dhahay marka hadda warkaan yaa markaa kii dhahayaan qaa'ilkaan wuxuu ahaydaal alle oo calaa le lisaani muuse ugu dhahaayo laakiin intay tiigan ku jireen nabilaahi muuse tiigii ayuu ku geeriyooday dhexdiisa waxaa kaloo la sheegaa calaa lisaani yuusuf ibni nuun weeye sidaas ayaana muctamada saankuwati baqarad kusoo marnay maxaa yeele markay hadda hadadegayeen waa markay siya ka baxeen siya markay reer bani israiil ka baxeen nabi muuse iyo haaruun midnaba ma aysan jeedin waxaa loogaga nabi yeela reer baniisraaiil yuusha amuunuun nabi la dhihi jiray oo waxaa weeye khaadimka nabiyulaahi muuse ahay haddii ilaahay yidhaahdo waan anigu tegi doonaa suuratulkafi anigu tegi doonaa wadkur xusaydha ilaahi subxaana watacaala oo xasuusu nimankan reer bani israa'iila id waqti qiila lahum loo yidhi udkuluu dega haadihi alqaryata qaryadatan oo tana dega wakuluu cunana minhaa qaryadan haysu meeshi shi'tum aad doontaan wakuluu cuna minhaa qaryadan xaggeedana haysu meeshi shi'tum aad doontaan meeshaad doontiin waa martiin waxaad doontiin ka cuna ayaa loo yidhi waquluu dhahana markaad gelaytiin xidatun amrunaa isoo qadiro annaga amarkaynu waxaanu rabno xiddatun dimbihoobis weeye wadkhuluu galane albaaba albaabka gala baabalqaryati weeye sujadan idinkoo khuduucaysin naqfir lakum waanu idin dhaafaynaa qadaayaakum dunuubtiina waan idin dhaafaynaa wasanaziidu waana u ziyaadinaynaa almuxsiniina kuwa wanaagga fala marka ilaahi wuxu yidhi subxaanau watacaala waxaad dahdiin ayaa loo yidhi waquuluu dhaha amrunaa ayaa soo qadarayaa maxaa yeele xidda suntaanu khabarin tajiibkii maxduufkiiga noqonaysaa waquulii dhaha amrunaa amarkaynu xidatu dembi horis weye ulojeeddada aan leenahay iyo arrinteenu dembigeenna loo dhaafo weye yadkhulul baaba baabkana gala oo qaryada albaabka ka gala bijadan adinkoo khuluucaysinoo tawaaluc ku gaa weye waa liddi luga wahay weeye oo markaas inay soo gaaraan hay-atu raakiciin ay soo gaaraan dadka rukuucsan nafir lakum ama yakfir lakum alla waa idin dhaafaya dunuubakum ee eh, khadaayaku dunuubtiini wasanudiidu waana u ziyaadinaynaa almuxsiniina kuwa wanaagga fala sidaas ayaa maaragtay ilaahay u yidhi calaa lisaani yuushac minuun oo qofka hadda intaan la faray wasanudiidu muxsinad waxaa weeye ah, qofkii markaasi intaan ka ziyaadiyo oo hadda la amray oo daaco kaloo ziyaadaa la yimaado waa u maa weeye sidaas markii la dhahowdha ilaahay fabadala aladiina kuw way bedeleen dalamuu dulmiga falay oo minhum reer bani israa'iil ka mid ah qawlan ah, bilqowli suu qadara meeshaan fabadala aladiina kuw way bedeleen dalamuu dulmiga falowdha ilaahay bilqowli qowlku way bedeleen qowlan qowl ayuu ku bedeleen qowlkaasoo kayraladinkiiyo keyrkiisaa qiila lahum loo yidhi sidii ilaahay uu amray subxaana wa tacaala nabigaas bikaayiisana uu ku taray way bedeleen waxay ahayd munaadi aadi dhagu adag fabadelo ladiina kuwii way bedeleen dha ilaahay dalamuu damiga talay oo minhum kuwaas ka mid ahaydha ilaahay bilqowli qowlku way bedeleen qowlan qowl ayuu ku bedeleen gayra ladiikii qowlkiisa qiila lahum loo yidhi oo hadda meeshii la yidhi waqiilu xibatun wuxuu yidhahdeen xabatun fii shacratin habad oo shaciira ayaan doonaynaa oo dad maaragtaya raashindoon ayaan ha yidhaahdeen weesuu layidhi yadkhuluulbaaba sijadan albaabka qaryada gala idinkoo xumay aysiine eh. waxaa la yidhi wadakhaluu yasxifuuna calaa aftaahihim waxay galeen baa layidhi ayagoo ku garguuranaya barida ku garguuranaayo arrintaasna waxaa weeye khilaaf iyo madax adeeg ay ku dhaceen ay tahay sidaa markay sameeyeenoo amarkii ilaahay jebiyeen allaya layidhi fa arsalnaa waanu dirnay calayhim korkooda xujan cadaab ayaanu ku dirnay min asamaa'i samada uga soo dirnay faarsalnaa waanu dirnay ilaahay calayhim korkooda rijzan cadaab ayaanu ku soo dirnay min asamaa'i samada uga soo dirnay bimaakii sababkiisa kaanuu ahaadeen yadlimuuna kuwa dulmay ilaahay bimaakii sababkiisa kaanuu ahaadeen yadlimuuna kuwa dulmay cadaabaan samada uga soo dejinay ilaahay cadaabkan waxaa la sheega dhaacuunow ahayaalii waxaana ka dhintay ilaala waqti keligiisa toddobaatan kun ayaa ka dhimataalihi maxaa yeela macaasidu sideedaba soo weysiinaysaa halaagga iyo balaayada iyo yahuudda dhacaayo walow annagu madahaas aan ka duwannahay waxa weeye haddana dembiga iyo macaasiya la gelaayo ayaa un u ah weye haddana alla wuxuuri was'al su'aal hum reer bani israa'iil aal oo su-aalo tawbiiqa ah, can ilqaryati qaryadii ka su'aalow ilaahi allatii qaryadaasoo kaanad ahaatay xaalirata albaxri badda mid u ahaatay in waqtiyooda ilaah yacduuna ay xadgudbaayeen fi sabti sabtiga ay ku xadgudbaayeen in waqtigay ku xadgudbaayeenoo dha ilaahay ta'tiihim ay u imaanaysay xiitaanuhum malayhoodu ama kalluunkoodu yooma sabtin sabtigooda maalintiisa shuracan ayadoo daahira oo biyaha korkooda sabaynaysa wa yooma maalin laa yasbituuna aysan sabtiyeysa yidhi ayna sabti u tacdiimiyeyni laa ta'tiihim oo imaan mayso dha ilaahay kadaalika sidaasoo kalen ilaahay nadcuuhu maanu jahrnayayba ilaah reer banu israa'iil bimaa kii kaanuu ahaadeen yaftiquuna kuwa faasiquuba haddana ilaah wuxuu yidhi subxaana watacaala arrin kale oo ka dhacday reer banu israa'iil isla markaasina ay jeclaan jireen in la qariyo oy ayay salgooda og yihiin ayaa lagu falleexaynayaa ilaahay rasuulkiisa waxau dhahay yas'alhumka su'aal hadda kuwaa la su'aalaayo waa kuwii sabiinka nabigeena suge calayhi salaatu wasalaam yas'alhum ka su'aalow ilaahu yahuud hadda yahuuddan wax la su-aalaayo waa kuwa maaragtay waa madiina jooga yahuudda madiina joogtana wala jooga saa horuu sheegna aayaddan markii aanu kusoo laabano laabanno rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi waa u tawbiiqi jiray haydaartay jiray yahuudda gaalnimadooda ayuu ka haydaartay jiray markaasu wuxuu dhihi jiray waxaad raacdeen rasuulkiini dadka idinka aad kasoo aad ka soo farcanteen ayaad raacdeen ayuu dhihi jiray aabaa'ihin gaalnimadaad ku raacdeen ay markaasu sida ayaguna ambiyadooda ay ku kufriyeen ayaa idin kula ku raacayeen markaasay waxay dhihi jireen alayidhi annaga usuusayni wax macsiyahoo ka dhacay iyo khilaafid ilaahay la khilaafo ma jirtay dhihi jireen kufrina kama aysan dhicin sidaasay dhihi jireen alayidhi oo ambiyadoodu kuma aysan kufrin waxayna ahaayeen baa layidhi inay garanayaan ay aqoonay leeyihiin iyaga qaryadan hadda la joogaayo waxa ku dhacayna aqoon bay ulahaayeen hase yeeshee way qaadi jireen wayna itiqaadi jireen axad kale oo ayaga aan haynin oo garanaya inaysan jirin aayaddaana marka soo distaaliyey rasuulkeenna calayhi salatsalaam ayaa ku qisooday oo u warramay markaasay jahawareenaa layidhi aad iyo aad ugu jahawareereenaa layidhi laakiin haddii la yidhaha suuraddan waa madkisaan hore kusoo sheegnay kanuna waxaa weeye khidaab ee liahlilmadinati ah saa la yeelayaa sabadu waxay noqonaysaa waa makiyaanu laleeyahay suuraddan laakiin sideedan aayood kuma jiraanle oo awalkeeda wasalum ka bilaabanaysa intaas waa madani horena waana uu soo sheegnay marka haddii arrintaas su-aale ka timaado waxa weeye waxaa la leeyahay siyadan aayadood madani waa ay leeyihi alla inuu yidhi subxaana watacaala yas'alum ka su'aalowna ilaahay reer bani israa'iil can alqaryati qaryadu ka su-aalowna ilaahay oo wax ka weydiin alla sii qaryadaasoo kaanad ahaatay xaamirata albaxri badda mid wejinisa ahaatay qaryo oo waxaa weeye badda ku dheggan uu yahay badda la yidhaha baxru lkalkan qaryadaas waxaa lajiya eyl ayaa la dhihi jiray wixii ah, markaasi dadkeedu ku dhacay weydii ayaa leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ah, meesha la yidhaha caqabo ayuu ku taalaa marka qaryadaas ahalkeedu ka su-aal baa leeyihi waayna markaasi ahaayeen baa layidhi zaminkii nabiyulaahi daawuud ayay nimankaani meeshaas joogi jireen dhibaatadan iyo cadaabkaanuna markaasuu ku dhacaalayay marka ilaahi wuxu yidhi subxaana watacaala qaryadaas ka sooaanow dhahay oo badda diriska la eheeday id wakti yacduuna ay xadgudbaayeen fi sabti sabtigay ku xadgudbaayeen xadgudubkan sabtigaa muxuu yahay asxaabu sabti nimankaa dhihi jira weye oo waxay ku xadgudbeen malaygii waabtigiis oo la amray inay iska daayaan maalinta sabtiga inaysan iwaafsanin marka saa horuu soo sheegnay arrintaana waxay eeday janatu nabiyulaahi daa'uud calayhi salaam sababta markaasi loogaga reebay inay maalinta sabtiga waafigaana waxay ahayd baa layidhi allah wuxuu amray baa lay reer bani calaa lisaani daawuud nebi daawuud lisaankiisa inay maalinta jumcada ciid ay ka dhigtaan sida hadda annaga jumcadu ciid ay noogu tahay oy cibaadada ilaahay u go-aan shaqadana ay iska daayaan arrintaasay saxdeen baa layidhi waxay doorteen baa layidhi sabtigaan doonayna hay dhaheen sabtiga macnihiisa luqada qadciyaa layidhaah marka hadda waxaana la ishaarayaa waxay maaragtay ah, waxay ka go eenaa layidhi khayr dhammaantiisaa layidhi markii waxaa ay isku adkeeyeen oy jumcadu diideen ayaa ilaahay waxay ku imtixaanaa layidhi in ayagana laga xarimo saydi sayditamad maalinta sabtiga laga xarimo sabti hadday ii doortay la malayigaasta karin waxaa loo xalilaa layidhi oo loo dameeyo asbuuca intiisa kale marka waxaa weye maalinta sabtiga waxaa la layidhi waxay arki jireen malaydi oo badda aad aad u fadaynaayo oo meelaha dhabay iska taagtaagan waana laga xarim inay waatayaan asbuuca intiisa tabantoodne wax malaayada indhaha saari maayo ayagana noloshoodu way ku tiirsanayeen malaydaas inay bataan arrintaas markay qabsatay waadeen ilaa waxaa layidhaha manka dadda shidide qofku waxay ku adkay asna ilaahay waa ku adkeeyaaye waxaa la yidhi ibliis ayaa waxau baraa layidhi inay samaysaan jadaawil ay samaysaan shabaab oo kacbada ee waxaan leelahay badda hareerheeda ay dhigtaan jadaawil amase shabaabta waxa loo yaqaano badda hareerheeda inay dhigtaan maalinta sabtiga meesha waxaa weye kalluunkii uu soo gelaayo haddii marka waxaa layidhi casirkii la gaaro oo shabaabgaasi ay buuxsanto malay ay ka buuxsanto inay ku xidhaan ay dhan ku sigaan maalinta axaddana ee lasoo soo baxaan xiiladaa samaystow dhahay maxaa yeele yacni waa helinkiin sabtigina nooc kamida mida waad ilaaliseen ayuu leeyay waa walax markaasi shaydaan wax makii oo u samayhayo wey marka waxaa la yidhi qaryadii dadki joogay ibliis markuu warkaas dadkii ou dhahay ibliis marka wax dhigidiisu waxaweye waxyi oo dadka qalbigii ridaayey ee insiga yaa qalbigiisa ayaa saas ila soo gasaa dadki markaasaa ku faafinaaya marka waxaa la yidhi arrintaasi markay dhacdaa layidhi magaaladii oo eyla la dhihi jiray dadki jooga waxay u qaybsameen saddex qolay u qaybsameen waxayna gaarayen baa la sheegay ilaaha ku cilmi leh alitaariikh waxay leeyihin toddobaatan kunay dhammaayeen qola waxaa layidhi way ugaarsadeen baa layidhi way ugaarsadeen oo ibliis warkiisay raaceen qolana way mahyeenoo laga joogeen waa hor istaageen baa yidhi qoladii markaas maxsida sameynaysa iyo ayagana dhexdooda dergigay dhegeen hanuu soo jina yidhahdeen dadkiina heeshumiga macsiyiinna xagga nagaalakada yidhahdeen qolana waxaa layidhi ma uusan igaasanin mana uusan lahaynaa layidhi waxaa layidhi maalmo yar bacdigeeda nimankii igaasaday waxaa ilaahay uu ku nasaxay baa layidhi daanyeero iyo doofaar ha ilaahay ka dhigay saddex maalmooday noolaayeen baa layidhi dhammaantoodna way dhinteenaa layidhi ilaahay iguu koriyaa layidhi qoladu markaasi lahinaysay oo joojinaysay firqadii saddexaadna ayaga khilaafaa ku jira oo aan ugaadsanin waxna aanan reebin oo waa noo imaan doontaa waxay dhihi doonaan lima taciduuna qowman illaahi muhlikum ow macdilun marka sida raajixa laakiin waxaa la yidhi ayaguna way koreen baa la leeyahy maxaa yeele waxay ku koreen ay leeyahay ayaguna qalbigay ka fahdeen weeye maxaa yeele qalbiga oo macsiya laga fahdo darajada iimaanka midda ugu dambaysa weeye qofkaas waxaa weeye inaad salaad karayso laakiin macsida haddii aadan yadna aadan ka daaficin oodan yaddaada aadan ku reebin lisaankaaga aadan ku reebin qalbiga aadan ka micin saddexdaas darajo qofka hadduu ka baxo waxaa weeye qof iimaan huja misqaala daradkin ee iimaana qalbigiisa kuma jirto nabigu uu sheegay alla marka wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ilaah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala id waqtii u xadgudbaayeen ta'tiihim ay imaanayso xiitaanuhum malaygoodu yooma sabtiin sabtigooda maalintiisa shuracan ayaga oo sabaynaysa wa yooma maalin laa yasbituuna aysan sabtiyeysanin ayna sabtii weynayhaynin saa'irulayaam weye saahiyiinsay teegaynay laa ta'tiihim u imaan mayso wax malaa'il casina waa ibtilaa min allah xag ilaah waa laga imtixaanaya kadaalika sidaas oo kalowdha ilaahay nabluuhum waanu jaxidaynaa nimankaasoo dha ilaahay bimaakii kaanuu ahaadeen yafsicuuna kuwa faasicuun bimaakii sababkiisa kaanay ahaadeen yaftiquuna kuwa faasiquun marka hadda qiyadiisa waa ilaahay nooga warramayaa markii saddex ay u qaybsameen ilaahay haddana wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waid waktina xusow dha ilaahay kaydka maxamed kahow waid waktina xusow dha ilaahay qaalad ay tiri ummatun ummadow dha ilaahay oo minhum ayaa ka ah. haddii kalantood idan waxaa laga bedelayaa kii ah. ka horaysaa laga bedelayaa id wakti ayay u imaanaysay xiitaantu ayaad iskaigi kartaa id waktigii xiitaanta imaanaysay qaalad eysiyeen ilaahay ummatun ummad oo minu ayaa ka mid ah waa qoladii waxa weeye aanan ugaarsanin waxna aanan yaa roohin waxay la hadlaayaan nimankii mahyinaayo war macsidan hala joojiyo dhahay marka macsida sideedaba dadka iska fiirsada iyo dadka mahyinaayo waa kala khayr badan yihiin qofka macsida mahyinaayo oo dacwada sheegaayo kaasaa khayr badan heesa anaa ku garanaysaa weyi id waswowdha ilaahay qaalad ay dhahday ummatun ummad oo minhum ayoo kamid mid ah, ilaahay lima maxaydaa taciduuna aad u waaninaysaan qooman qoom allaahu alla muhlikuu mid halaagaayo uu yahay oo amase mucadibuhum uu cadaabaayo cadaaban cadaab cadaabkaasoo sadiidan oo daran maxaa ka mahay ahaad say adinkiedna iska diisaan diigaada loo soo socdaa qooman qoom allaahu alla muhlikuu mid halaagaayo uu yahay ow amase mucadibu mid cadaabayo uu yahay cadaaban cadaab cadaabkaasoo sajiidan oo daran qaaluu waxay yidhaahdeen qoladii wax wacdinaysay macdiratun mawcidatunaa annaga mawcidadeenu macdiratun cudurdaarid weeye waanu ku cudur daaranaynaa ilaa rabbikum rabbigiina ayaa ugu cudur daaranaynaa mawcidadeenna ilaah baan ugu cudur daaranaynaa si aanu lakugu nisbaynin inaanu gaboodfal ku samaynay mahyiga tarkigiisa inaan wax sheegnay in la ogaado walacallahum waxayna mudan leeyihiin oo wax laga nahyinaayo yattaquuna inay dhowrsadaan walacallahum waxay mudan ina yidhaahdeen yattaquuna inay dhowrsadaan oo ay iska ilaaliyaan shaygu samankaas iska ilaaliyaan ilahi wuxuu yihi falamaa goostii nashuu ay ka tageen maakii dikrii lagu yaaniyey bii maaga ay ka laaba waayeen waa qoladii markaasii yaashanaysa falamaa goostii nashuu macnaha nafsiga macna tarki weeye ay ka tageen maali kuri wixnii yaani bihi maas anjayna ayaanu korinay dha ilaahay alladiina kuw yanhowna reebaaye cani suuci xumaanta reebaaye anjayna ayaanu korinay dha alladiina kuw yanhowna nahyinaaye cani suuci xumaanta nahyinaaye yaanu korinay dha ilaahay waakhadnaa waanu qabanay dha ilaahay alladiina kuwii dalamuu dulmiga falay kuwii xadgudubka sameeyeene waanu qabanay bicadaabin cadaab ayaanu ku qabanay baciifun oo daranown ilaahay cadaab shadiida ayaanu ku qabanay rimaakii sababkiisa kaanay ahaadeen yafsiquuna kuwa faasiquuba cadaabkana ilaaha noo sheegaayo waaqadnaa ayaanu qabanay dha ilaahay alladiina kuwa ayuu dha ilaahay dalamuu dulmiga falay ee irtidaha sameeyey bicadaabin cadaab ayaanu ku qabanay baciifun oo daranow dha ilaahay rimaakii sababkiisa kaanay ay ahaadeen yafsiquuna kuwa faasiquuba bitababi fisqihim ayaanu ugu qabanay dha ilaahay falamaa goortii catow ay shibroon ilaahay falamaa goortii catow ay shibroon amaa miyuu canhu can tarki maa shayka sigitaankiisa miyuu laga reebo canhu sida xaggiisa markay ka shibroon dha ilaahay amaa miyuu canhu can tarki maa shay tarkigiisa miyuu canhu laga reebo qulnaa allahu maxaa u dhahnayd ilaahay kuunuu ahaada qiladatan daanyaro ahaada khaasiina oo duloobay kuunuu ahaada dhahnayd ilaahay qiladatan daanyaro khaasiina oo duloobay saafiriina wey wadan ahaadeen baa layidhi marka hadda waxaa weeye waxay tafsiir u taha layidhi aayadihii hadda aynu ka soo baxaynay cabdullaahi ibnu cabbaas waxau dhahay maa adrii maa facala bilfirqati saakitati waxau dhahay eh, eh, ibnu cabbaas anigu ma garanayo waxa alla uu ku sameeyey qoladi aamustay waa nimankii yidhaahdeen lima taciduuna qowman illaahu muhlikum oo macaadiihim cadaabin shadiida anigu ma garay dha wax sameeyey laakiin cukama waxay dhahay lama halaagin maxaa yeele waxay sahdeen nimankaas waxay samaynayaan oo waxay yidhahdeen lima taciduuna qowman ilaahi mulukum wahum cadiibun cadaaban shadiida waxuu xaakim weriyey ibnu cabaas ka weriyey ibnu cabaas markii hore markuu saas dhahaa haddana waa ka laabtaa layidhi marka oo waxaa weeye oo casamo ayaana cajab geeyey asagoo inta shay ka horeeyey arrintaas waa ka laabtaa layidhi laakiin waxaa cajab geliyey laabashada uu ka laabte oo macnaha wuxuu fahmay inay kareen maxaa yeele qalbiga ayay ka naceen marka meesha waxaa lagu muujinayaa qofka wax nahinaayo oo xumaanta ka hortagaayo iyo qofka waxaa weeye qalbiga ka nacab in qofka nahyinaayo uu derajo sareeyo taasaa laysku tusinayaa oo aan loo baahnaynin macaasida in laga aamuso aysan ahayn maxaa yeele haddii macaasida laga aamuso taalo in laga yahay keenaysaa kolkaas ummaddana kuwa macsida sameynaya kuwo kaleba in halaag ay ku karayso wax hadda marka faa'iida lagu qabo waa dadka waxaweeye macaasida iyo xaaraanta waxa la samaynaayo ka hortegaaya oo amba weed ku reegaaya ama lisaan ku reegaayo ama hataa kuwa qalbiga samacaya hataa faa'iiday leeyihiin wadkur shayda haddana ilaahay id wakii ku uu ogeysiiyey rabbuka rabbigaagu layabcashanna inuu kusoo diraayo kusoo diraayo calayhihii korkooda ilaa yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeyga intii laga gaaraayo midkiin yasuumuhum u dhedhelsiiya kiyaal cadaabi cadaabka kiisa xun yuhuud haddana ilaahay subxaana watacaala sidaa ugu tegi doona suurat lisra mar walba ilaahay waxuu kusoo dirayaa qof u dhedhelsiiya su'aal cadaab wajirxu shayda ilaahay idrahka ta'adana uu ogeysiiyey rabbuka rabbigaagu layabcasana inuu ku soo diraayo uu kusoo soo diraayo calayhim ilaa yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeydkii laga gaaraayo oo yahuud halaag baa u yaala kuwa hadda jooga xataa arrintaani yoman maa xaalkooda waa xumaa doona mugdiil yafiimuhu u dhadhowsiiya suu alcadaabi cadaabka kiisa xun dilli markaa ki dhadhowsiiye iyo jisya laga qaado sulaymaan ayaa lagu soo bixiyaa layidhi nabiyulaahi sulaymaan dacdigiisana waxaweye taariikhii hore w nabigeena hore taarikhnabigeena ku hore buktuna sarin la dhigi jiro majuusi abataan kuwa subaxaa kusoo marayn markaasii laayaan oo qasaashaa layidhi dushoo ka saaray markaasay nin majuusiyo ay jiso sii jireen ilaa nabigeenna laga soo bixiyo nabigeenna waa yeeloo khaybaro iyo waa sii la yeeli jiray nimankii bani qurayda waa sii la lay jiray baninadiir waa sii madiine laga hay jiray marka taariikh walba yahuudda mar walba taarikhahan dambe casriga ah hataa mar badan baa maaragtay yahuudda aad iyo aad loo laayay oo markaasi tafriiq waayey loogu riday haddana arrintaas yahuud goortay noqotay way sugaysaa ina rabbaka rabbigaa waayeeda ilaahay la sariici lciqaabi ciqaabkiisa alihii degdeg badan hayeeye ilaahay qofka caasisa ciqaab degdega ayuu ciqaabayaa ina rabbaka rabbigaagu yowdha ilaahay la sariici lciqaabi ciqaabkiisa alihii degdeg badan weeye weynow rabbigaagu lagafoorin alligu dhaafo weeye oo dadka ahli daacadiisa ayaa u dhaafayaa raxiimun alligu naxariiso weeye weynow rabbigaagu lagafuurin alligu dhaafo raxiimun alligu naxariiso weye ilaahay subxaana wa waa sarwiic ilciqaab taasi waxa weeye waa waciid weeye haddana ilaahay gafuur raxiim weeyo alidaacadiisa ayuu maaragtay u dhaafayaa aayadda marka aakhirkeeda wacdi iyo waciida iskula jira waxaa la rabaa marka xilmiga ilaahay inaan lagu kalsoonin baa la doonayaa alla haddana wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waqadacnaahum waanu kala geynowdha ilaahay reer bani israa'iil fil arli aryada ayaanu ku kala geynay umaman xaal uun kuu umadahaydha ilaahay minumahaa kamida mida asaalixiina kuwa suusuuban wa minumahaa ka mida duuna daalika kuwaas wafafasayo gaala ah wa balownaahum ilaahay waana uga nimcaynay bih xasanaati xasanaad iyo wasayi'aati sayi'aadou dha ilaahay wa waana ku jarabnay bilxasanaati wanaagyaalo iyo wasayi'aati xumaanyaalo lacallahum inay yarjicuuna ay laabtaanay dugsigooda ay ka laabtaanodha ilaahay wa balownaahum waanu jarribnaydha ilaahay bilxasanaati xasanaad ayaanu ku jarribnay nacmooyin baa laga wadaa iyo wafiyaati xumaayaalo oo musiibo masaa'ibaa lagu riday lacallahum inay yarjicuuna ay laabtaan oo suftooda ay ka laabtaan hadda marka waxaa weeye markii ay laaban waayaane halaaggii aynu soo marnay ayaa mar walba ku dhacaayey marka hadda sii zaminka nabigeena jiray calayhi salatsalaam ayaa laga wadaa casarkeenu intaasuu ku egyahay wallaahi subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu